dad yahow waxaan idin sheegi dardaraca cadowga dameero weeye ogada darxumiyey u dhintane dad yahow waxaan idin sheegi dardaraca cadowga duulaanka dameero weeye ogada darxumiyey uu dhintane dooqo weeye aan waxba gaalin diintiisii buu doolarka siistay dabaabada habuu ku faani dabka ka dhunsha gaabigooda dooqo weeye aan waxba gaalin diintiisii buu doolarka siistay dabbaabada habuu kufaani dabka ka dhunsha gaabigooda dad yahow waxaan idin sheegi dardaraca dowga duulaanka dameero weyn darxuumiyey uu dhintane dad yahow waxaan idin sheegi dardaracadowga duulaanka dameero weeye ogada darxuumiyey uu dhintane donald trum dacad uu yihiin Doonfaarooweeye ogaada, dimuqraadii bay u dhintaan, dulli weeyaane daldala. Donald Trump daacad uu yihiin, doonfaarooweeye ogaada, dimuqraadii bay u dhintaan dullii weeyaane daldala dadyahaw waxaan idin sheegi dardaracadowga duulaanka dameero weeye ogada darxumiyay u dhintane dadyahaw waxaan idin sheegi dardaracadowga duulaanka dameero weeye ogada darxumiyay uu dhintane daamiir marha haduusan lahayn diintiisii buu doolar ku gaadan dastuurka ayuu qabiilayaa daalim weeye aan ballaaran damiir marhaduusan lahayn diintiisii buu doolar ku gaadan dastuurka ayuu qabiilayaa daalim weye aan waxba gaaran daalim weye aan waxba gaaran